بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد نحن مرينا بلية مجزول كامل ومن البلية أن تحب فلا يحبك من تحب ويسد عنك بوجهه وتلح أنت فلا تغيب wuxuu doonayaa gabaygan ragga qaar waxay yidhahdeen imaamu shaafici looma nisbayn karo waayo macnuhu xambaarsan yahay baaba dee iska liita macnuhuna macno si xikmad lena maaha macno wanaagsanna maaha sidaa darteed imaamka looma nisbayn karo ayay qabaan oo lama odhan karo waa imaamka gabayadiisii qolooyinka qaar waxyaabahay wariyaan waxaa kamid a gabadh ayuu jeclaaday bay yidhaahdeen kolkaa gabadhii ayuu waxan ka tiriyey bay yidhaahdeen wa min albeliyati musiibada waxaa kamid a an tuxiba inaad jeclaato qof oo falaa yuxibuka uuna ku jeclayn man tuxibuhu ninkii aad qofkii aad jeclayd musiibada waxaa buu leeyahay inaad jeclaato qof oo qofkii aad jeclayd isagu uuna ku jeclayn wayasudu canka wuu kaa jeedinayaa biwajhi wejiguu kaa jeedsanayaa watulixu anta adna waad ku celcelinaysaa daymada iyo siyaarada falaa tuibuhu marmar kama dhigayside daaim baad ka dhigaysaa falaa tuibuhu marmar kama dhigaysid siyaaradaada ee joogto ayaad ka dhigaysaa kolkaa gabaygaasoo kale ragga qaar baa qaba inaan la odhan karayn imaamu shaafici baa le waayo xagga alfaadiisuna balaaqo badan ma wadato wuu ka hooseeyaababa la odhan karaa martabadii bulaqada caadiga ahayd eh, fikradda guudu ka hadlayaana fikrad la odhan karo imaamkaas ka lahaa maha kulley halkana waxaynu kaga hadlaynaa waxaa kusoo xigo kaana nubu'u lkawkab alkaadib albaxru alkhafiif weeye خبرا عني المناجم أني كافر بالذي قد ذاته الكواكب عالما أن ما يكون وما كان قضاء من المهيمن واجب خبرا uga warama عني xaggayga uga warama almunajima ninka xidigiyaha ah أني anigu kaafirun inaan ka gaaloobay biladii kii qadatu ay xukuntay alkawaakibu xidiguhu cilmigaa xidigaha laga qaadanayo anu qof aaminsan inaanan ahayn oo cilmigaa ka gaaloobay taa u sheega buu yidhi khabiraa u sheega canii xaggayga uga warrama almunajima xidigiyaha annii anigu kaafirun inaan ka gaaloobay biladii kiibaan ka gaaloobay qadatulkawaakib xidiguhu ay dee xukumeen ama ay go'aamiyeen caaliman waxaanan ogahay u warrama inaan ahay anigu nin og halkaa caaliman miyuu yidhi mise caalimun buu yidhi caalimun ma odhan soo maaha caaliman anigoo og xaalay markaa noqonaysaa caaliman anigoo og annamaa yakuunu wixii ahaada waxa ahaan doonee dee mustaqbalka ama xaaligaba ahaanaya iyo wamaa kaana wixii horay u ahaadayba qadaaun inuu yahay qade min almuhaymini allaha sirta daalacda ka soo fulay waajibun oo welibana sugan amaa dhacaya waajibun sugan oo dhacaya wax kaste oo ahaada ama ahaan doona waxaan ogahay inuu yahay qado ilaahay ka soo fulay oo kolley laabudda an yaqaca khabiraa uga warrama canii xaggayga uga warrama almunajima xidigiyaha annii kaafirun inaan anigu ka gaaloobay ka gaaloobay ku gaaloobayna waa la odhan karaa annii anigu kaafirun inaan ku gaaloobay biladii kii inaan ku gaaloobay qadadhu lkawaakibu xidiguhu ay xukumeen caaliman anigoo og anna maa yakuunu waxa ahaanaya iyo wamaa kaana wixii ahaadayba qadaaun inay qada yihiin iyo qadar min almuhaymini allaha sirta daalacda ka soo fulay waajibun oo sugan markaa aliru iflun aiir qofku hadduu tijaaba la'aan hadduuna waxba adduunyada soo tijaabinin oo alhir uu yahay waa iflun sagiir tashbiihan dee waad arkaysaayo waxa weeyaan aadaadkii iyo waxyaabihii baa lagaa wada jaray tashbiih albaliiq weeye alqiru ninka tijaaba la-aantiihi waa iflun sagiir ilmo yaroo kale un qofku hadduu bilaa tijaabo yahay ilmo yar buu ka dhigan yahay saasuu ku yidhi culimada qaar halkaa waxa laga yaaba inaan ku kala duwannahay oo miqyaaska uu inoo kala leexiyo miqyaaska uu ina yidhaahdo waxyaabaha qofka loo qiyaasan karo ama almiqyaas alkhaati oo kale in cunwaanada qaar idin yidhah baa dhici karta muxuu idin leeyahay almiqyaas alkhaati almiqyaas alkhaati oo kale inuu idin leeyahay ayaa dhici karta waa sax haddaba aan eegno أرى الغير في الدنيا إذا كان فاضلا ترقى على الرؤوس الرجال ويخطب وإن كان مثلي لا فضيلة عنده يقاس بطفل في شوارع يلعب أرى وان أركا الغر قفك تجابة الآن في الدنيا الدنيا نحديدة إذا كان فاضلا مركو مال ليه ترقى فيه كسر رأيه على رؤوس الرجال رقم مدحيده ذا يساقه كسر رأيه وهو يخطب برتا كخطبضين إياه ninku haddii uu hanti haysto laakiin una tijaababa lahayn ragga wuu ka sarreeyaay waxaad arkaysaa ragga meel ka sarraysa isagoo ka hadlaya iyo qabaayaadkii raggii aqoonta lahaa ayna ka hadlaynin isagoo isagu ka hadlaya ayaad arkaysaa kolka waa miqyaas khaadia ah weeyaan miqyaas fadligan iminka fadligii caadiga ahaa maahae waa adduunyadii waa dheeraadkii waa kolkaa saxnimada maaha waa adduunyadu siday isku bedeshay buu ka hadlaya adduunyada siday qiimihigu maraya ayuu ka hadlaya araa waan arkaa aldira ninka tijaaba la'aanta ah fi dunyaa adduunyadeenna dhexdeeda idaa kaana markuu yahay faadila mid siyaado wata taraqaa isagoo koraya calaa ru'uusi rijaal ragga madaxyadooda wayakhdubu bartaana khudbad ka jeedinaya haddaba waxaynu u jeednaa taraqaa calaa ru'uusi rijaal waxaa loo akhriyayaa kutubta qaar waxa ku qoran calaa ra'si rijaal caruudku saa sax buu noqonaya taraqa calaa ra'si rijaal waa sax haddaad ru'uus tan qorto laakiin waa khalad hamsaha waa in la jaraayo calaa ruus baad odhanaysaa calaa ruus calaa ruus hamsaha waa la jaraya ra'da iyo wowgiya siinka oo qura saana sax bay noqonaysaa calaa ruusi rijaal iyo calaa ra'si rijaal laakiin ru'uustii caadiga ahayd caruudku wuu jabaya araa waan arkay alkira ninka tijaaba la-aanta ah fi dunya adduunyada dhexdeeda idaa kaana markuu yahay faadilan mid dheeraad iyo maal haysta taraqa isagoo koraya calaa ru'uusi rijaal ragga madaxyadooda wayakhtubu bartaana ka khudbadaynaya waa arrin aanu khaldan weeyaan wain kaana hadduu yahay mili anoo kale hadduu yahay laa fadiilata cindahu wax qiima aba hadduuna lahayn anoo kale hadduu yuhuna laa fadiilata cindahu wax maala ah uuna haysan qiima maaha waa maal waa fadligii waa maalkii un wain kaana mili anoo kale hadduu yahay laa fadiilata uuna haysanin wax adduunye ah ama fadiila cindahu dheeraadba agtiisa una oolin yuqaasu waxaa lagu qiyaasaa bitiflin ilmo yar baa lagu qiyaasaa oo yalcabu ku ciyaaraya fi shawaarici wadooyinka ilmo yaroo dariiqaa ku ciyaaraya oo kalunbuu dadka uga dhigan yahay wax alle waxuu kaga duwan yahay male ayuu imaamku yidhi waa kolkaa almiqyaas alkhaaطi weeyaan almiqyaas alkhaaطi in adduunyadu markaa dee qofka ay kala hormariso ayuu halkana ku tilmaamayey daci lawdaana wakhtarib wadanka iskaga tagoo qariib iska noqo horeyna waynu u soo marnay mar hore isagoo qurbada ka hadlaya oo dee gabaygii aynu ku soo marnay ama waama ujeeddadaydii ayaan helaya ama anoo qariiba ayaan dhiman halkii waynagii kusoo maraynay kana waa kii oo kalun laakiin waxa u kala duwan kaafiyada iyo baxrigubaynay u kala duwan yihin baan filaya albaxru lbasiit وفي المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فادعي الأوطان واغتربي سافر تجيد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن الذي ذا العيش في النصب إني رأيت وقوف الماء يفسده إن سال طاب وإن لم يجري لم يطبي والأسد لا فراق الأرض ما افترسان والسهم لا فراق القوس لم يصبي والشمس لو والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لمن لها الناس من عجب ومن عربي والبدر لو لا أفول منهما نظران إليه في كل حين عين مرتضدين وتبركان أن ترب ملغا في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك عز كالذهبي maa fi lmaqaami nagaadiga kuma sugna lidii caqlin qof caqli u saaxiiba uguma sugna wadii adabin iyo qof adab u saaxiiba uguma sugna min raaxatin wax raaxi ihi uguma jirto fadac iskaga tag alawdaana wadannadaada ka tag waqtarib iska qurbayso oo qariib qariib iska ahaw wuxuu yidhi war nagaadiga meeluun lagu nagaado qof caqli iyo adab inuun haya wax raaxoo ugu jiraa ma jiro raaxa uguma jirto buu ku leeyahay qof caqli lihi inuu meelun joogo meelun fadhiyo ama qof adab lihi inuu meelun fadhiyo raaxo ugu jirtaa ma jirto sidaa darteed fa buu isticmaalayo fa buu isticmaalayo waa tafriiciye e fadaci lowdaana wakhtaribii kol haddii aynu warkaa sheegnay waxa ka dhalanaya hadalkaa hore inaad wadanka iskaga tagto ood qariib noqoto ilan qof caqli lihi qof meelun jooga maahe qof caqli lihi qof meelun jooga maaha maa fi lmaqaami nagaadiga kuma sugna dhexdiisa lidii caqlin qof caqli u saaxiibana uguma sugna wadii adabin iyo qof adab u saaxiiba uguma sugna min raaxatin wax raaxi ihi fadac iskaga tag alawdaana wadannadaada oo waqtarib qariib qariib iska noqo qariib iska soo noqo saafir safar u bax tajid waxaad heli ciwadan ciwad baad heli caman tufaariquhu dadkii aad ka tagtay ciwad baad ka heliye waar iska safar buu yidhi wadankan ad asxaabku asxaabta ku markaad ka safarto eed waddan kale tagto waxaad heli doontaa asxaabbaad waddankaa kale ka heli doontaa iyo ciwad baad ka heli doontaa wansab iska dhibaato oo daal wansab daal fa ina ladiid alcayshi nolosha macaaniba fi nasabi daalka ayay ku jirtaa qofku markuu daalo bacda tacab ayay noloshu timaadaaye war tacab muujiyo horta daal buu ku yidhi saafir safar u bax tajid waxaad heli doontaa ciwadan ciwad ayaad heli camankii ayaad ciwad ka heli tufaariquhu aad ka tagtay eed faaruqdaye wanfad iska daal fa ina ladiida alcayshi nolosha wanaagsaniba fi nasabi daalka ayay ku sugan tahaye daliiluu keenaya markaa intaasoo daliil ayuu keenaya oo qofku inuu wadankiisa ka tago uu wadano kala tago qiimaha ugu jira uu ku cadaynayo inii anigu ra'aytu waxaan arkay wuquufa almaai biyaha oo meelun fadhiya yufsiduhu inay fasahaadiyaan biyuhu hadday meelun fadhiyaan way ajoobaanoo way uraan adna haddaad meelun fadhido saasoo kalead noqonaysaa buu ku leeyahay inii anigu ra'aytu waxaan arkay wuquufa almaai biyaha oo istaaga ama fadhiya yufsiduhu inuu fasahaadinayo insaaxa insaala haddii uu durduro daaba biyuhu way wanaagsanaanayaan wain lam yejri haddii ayna qulqulinna lam yadib ma wanaagsanaanayaan haddaba halkaa insaaxa buu inaylo xa buu akhriyee kutubta waxaa ku qoran kutubta rasmiga ee dee laga soo qaato gabayga imaam shaafici waxaa ku qoran qola laam bay akhriyaano insaala bay yidhaahdeen insaala oo haddii ay biyuhu durduraan weeyaan waa saylaankii qolana ra bay akhriyaano insaara bay yidhahdeen insaara waa sayirkii socodka ahaa weeyi kaan idhaahna markaa wuxuu ku yidhi inii anigu ra'aytu waxaan arkay wuquufa almaai biyaha taagan yufsiduhu inay taagnidu fasahaadinayso insaala hadday biyuhu qulqulaan daaba way wanaagsanaanayaan wain lam yejri haddii ayna qulqulinna lam yadib ma wanaagsanaanayaan oo biyahaasi biyo ajooba ayay noqoni kolkaa tusaalahan wuxuu inooga socdaa ama imaamku uu u jeedaa war idinkuna haddaad sidaa uun u fadhidiin meel kolka sidaasoo kalunbaad noqonaysiin qiimo alla qiimo ay inoo samaynayso ama wax alla wax dee eh, fadhigaa meeshuunad fadhidaa soomaalida ku mahmaahda bertiyaqaan bari uma korodho bay yidhaahdeen suusaamayn odhan jirin kolkaa bertiyaqaan waa bari uma korodho oo wa wa wa waa dhib weyn qofku hadduu halkii uu ku dhashay un uu fadhiyo una dhinacnaba u dhaafin dee waxa weeyaan waa soomaalidu waxay odhan jirtay wax alla wax ninkaa usoo kordhayaa ma jiro waxayna odhan jireen dadku waa saddexoo waa suulku iyo maxay odhan jireen saanku iyo uurku bay yidhaahdeen kolkaas suulku waa ninkaa safarka badan ee tijaabooyin badan soo qaaday dhaqano kala duduwan soo qaaday ee fikiro kala duduwan soo maray ninkaasay suulku ciroole yidhaahdiino kolka waxa weeyaan ninku hadduu suulku ciroole yahay isaga ayaa wax la weydiiyaa uurku ciroole hadduu yahayna waxbaa la weydiiyaa waa nin ilaahay markiisa horeba xikmad iyo caqli iskaga dhaliyey xikmad iyo caqli ilahay qofku u uurku ciroole la yidhaahdaa saanku ciroole waxba lama weydiiyo saanku ciroole waxa weeye qofka ciraduni ka soo baxday aqoonna ma hayo tijaabana ma hayo kolkaa qofkaasoo kale saanku cirhoole bay yidhahdeen dee saantiisa sarun bay cirradii ka soo baxday bay ujeedaan markaa macnuhu saas ayuu noqonaya kolle waxaan uga soconnaa tijaabooyin badan qofku inuu maro waxyaabo badan buu ka faa'iidaya waxyaabo aada u tiro badan ayuu qofku ka faa'iidayaa tijaabooyinka badan uu marayo taa ayay uga jeedaan markaa wuxuu yidhi markuu ka taa ka hadlayey inii ra'aytu waxaan arkay wuquufa almaai biyaha taagan ama joogsada wuquuf almaai biyaha wuquufkoogu iyo joogsidkoogu yufsiduhu inay fasahaadinayaan ayaan arkay oo biyihii ay ku fasahaadayaan way ku fasahaadayaan insaala biyuhu hadday qulqulaan insaala hadday qulqulaan daaba wuu wanaagsanaanayaa wain lam yejri haddii uuna qulqulinna lam yadi biyihii wanaagsanaan maayaano dee waxyaabo badan iyo qashin iyo waxyaabo badan ayay biyuhu yeelanayaan markay meelun fadhiyaan hadday biyuhu ay yihiin kuwa meelun fadhiya ma wanaagsanaanayaan taa haddaba halkaasuu tusaalaha kaga baxay tusaale labaad buu doonayaa sheekhu inuu inoo keeno ama inuu inoo barbar dhigo tusaale labaad ayuu rabaa tusaalihii labaadna halkanuu doonayaa inuu ina yidhaahdo wlsdu libaaxiyadu buu yidhi wlsdu libaaxiyadu wlsdu libaaxiyadu buu yidhi lowlaa lowlaa firaaqu lardi dhulka ay faaruqayaan ka tegayaan haddayna jiri lahayn maftarasad waxbaba mayna uwaadhsadeen dibaaxyada laftoodu dhulkan ay ka tegayaanay dee maxaanku idhaahdaa ay cidladan ay barteen haddayna jiri lahayn saasay ka dhigan tahay cidladan ay barteen haddayna jiri lahayn iyo dee dadkan dee dadla joog maaha ilayne cidladan ay barteen haddayna jiri lahayn waxbaba mayna uwaadhsadeen saasay macnuhu noqonaysaa wlcushdu libaaxyadu lowlaa firaaqu lardi dhulka ay faaruqayaan haddayna jiri lahayn maftarasad waxbaba ma uwaadhsadeen halkaa kutubta qaar maqtanasad bay qori jireen maqtanasad waa sax iyada lafteedu maqtanasad waxba mayna uwaadhsadeen wlusdu libaaxyadu lowlaa firaaqu اlardi dhulka ay faaruqayaan haddayna jiri lahayn maftarasad waxba ma uwaadhsadeen wasahmu fallaadhuna lowlaa faaraqa alqawsa qaansada haddayna fallaadhuna ayna faaruqayn lam yusib waxba isna kuma dhaceen fallaada iyo leebkan la ridayaana qaansada haddayna ka tegaynin dee waxbaba kuma dhaceen kolka waa tusa halkan laba tusaale ayuu beydkan iskugu keenay beydka koobaad biyaha hadday fadhiyaan ay meelun joogaan inayna dee faa'iido lahayn buu inoo sheegay waa beydka koobaad in saaxa in saaxa lafteedu waa saala unbay la macnatee hadda la socda saaxadan inoo qorani saddexda eri waa isku macnoun haddaan in saala idhaa laamka aan lahaa kutubta asalka ayaa qoraysid iyo haddaan in saara idhayon ra'da qaato iyo haddaan in saaxa idhayon xada akriyo saddexda ereyba waa qulqulka biyaha un weeyaan laakiin asal ahaan in saaxa markaan ka in saala lahaa kutubta maraajicda in saala ayaa ayaa ayay qoraysaa saasaan kolkaa uga baydhnay laakiin luqa ahaan ma diidanin ereyga saaxaa laftiisa oo isaga laftiisa waa qulqul unbu macnihiisu noqdaa haddaba halkan markuu beydka koobaad biyaha fadhigooga uu qiimo la-aan ka dhigay buu ina yidhi libaaxu dhulkan uu faaruqayaa haddayna jiri lahayn waa dhulkan dadku joogo ilan libaaxu dhulkao dhan kama tage haddaad tidhahdo dhulkii wuu ka tegey ma cilkuu qabtay kolkaa libaaxu dhulkan dadku joogo uu ka tegaya haddayna jiri lahayn waxba ma cuneen waayo maxaa lagu ogaado imaamku talow tusaale halku ka soo qaatay wuxuu ka soo qaatay aygaa la qiimeeyey aygaa la qiimeeyeyo aygu hadduu joogo meelo dadku ku badan yahay waxba ma cuno gurigan uu aygu ku nool yahay hadduu yahay gurigani guri marti badan iyo dad badan ay soo galaan waxba ma cuno haddii aygu uu joogo meel dad badani ayna soo gelayno dad yaroo kooban ay jiraanna maalinta qof cusub u arko wuu cunaa ayga dadcunkaa sidiisaba dadkunbaa laga qariya kolka wuxuu ku leeyahay libaaxu wuxuu dadcun la noqday dee dadkiibuuna kudhex noolayn hadduu dadka ku dhex nool yahay wayna baran lahaa buu leeyahay oo sidan awrta awrta iyo dee xoolahan kaleba dibidaba aynu iskaga dhex joogno aynu libaaxana iskaga dhex joogi lahayn saasuu kolkaa macnihiisu ay tahay wlsdu libaaxiyadu lowlaa firaaqu lardi dhulka ay faaruqayaan haddayna jiri lahayn maftarasad waxba ma uwaadhsateen wasahmu fallaadha iyo leebkuna lowlaa faaraqa alqaws qaansada hadduuna faaruqi lahayn lam yusib waxba kuma dhaceen leebkan iyo fallaadhani dee aad wax ku dilaysaa waxay wax dishaa halkii ay joogtay markay ka tagto ilan qaansaday dul joogtaaye qaansadii markay ka tagtee la rido markaasay wax dili karaysaa buu ku leeyahay laakiin haddii leebkii qaansadii unuu dul joogo ma waxbuu dili qiimo male intaa wuxuu uga socdaa haddaad meeshaad ku dhalatay un joogtid qiimo yeelan maysid buu uga socdaa washamsu cadceeduna waa tusaalihii afraad washamsu cadceedu low waqafad hadday istaagi lahayd fi lfuluki falagyada dhexdooda hadday istaagi lahayd daa'imatan si joogto ah hadday halkaa falagan hadday cadceedu dhex taagnaan lahayd cadceedu hadday bartan falaga un taagnaan lahayd lama laha naasu dadku way ka daali lahaayeen min cujmin cajamigooga iyo wa min carabin carabtooduba cajami iyo carabba waa laga daali lahaa cadceedda qiimo ma yeelateen cadceeddu waxay qiimo ku leedahay inay marna soo baxdo marna ay dhacdo markaa ay maqan tahay layidha goormay cadceeddu soo baxaysa oo sidaas ay cadceeddu qiimo ku leedahay ama laleeya waa subax waa duhur waa aroor dhaqaaq iyo xarakadan ay samaynayso ayay cadceeddu qiimo ku leedahay washamsu cadceeddii low waqafad hadday taagan tahay filfuluki falagyada dhexdooda hadday taagan tahay gabayga laakiin filfulki baad u akriyaysaa waa daruuro waa jamace daa'imatan iyadoo joogto ah lamallaha naasu dadku way ka daali lahaayeen min cujmin cajamigooga iyo wa min carabin carabtooduba tusaalihii shanaad buu halkana doonayaa walbadru dayaxaba lowlaa ufuulun dhicid haddayna jiri lahayn minhu xaggiisa ka timid dayaxuba hadduuna dhacaynin maa nadarad ilayhi ma sii eegteen fii kulli xiinin xilli kaste caynu murtaqibin nin filanaya ishiisu ma sii eegteen murtaqib dayaxu macaa waa imisa goormuu soo baxaya haddii lama adoo filanayo oo bishii dee raagsaday ayaad eegaysaa kolkaa taasina waxay ku dhacday buu kuleeyahay dee waa dhicidda uu kaa dhacay iyo socodka halkii uu joogayey uu ka tegay weeye walbadru dayuxuba lowlaa ufuulun dhicid haddayna jiri lahayn minhu xaggiisa ka timid maa nadarad mayna sii eegteen ilayhi xaggiisa fii kulli xiinin xilli kaste caynu murtaqibin nin sugaya ishiisu ma sii eegteen nin sugaya ishiisu maba sii eegteen oo nin sugaya ishiisu mayna sii egteen watibru bahalka dahabka ka daata waa dhaska iyo waxyaabaha dahabka burburka dahabka intaan la shiilin waxyaabaha dahabka ka daata ayaa la yidhaahdaa watibru bahalka dahabka ka daataana ka turbi ciidda oo kale weeyi ka turbi ciidda oo kale weeyi mulqan waxaana lagu daadiyaa fii amaakinihi meelihiisa ayaa sidaa loogu saydhaa bahalka dahabka ka daata waa carada oo kalun dhulkana saasaa loogu daadiyaa watibru bahalka tibriga la yidhaah waa dahabka intaana la shiilin hadhaaga burburka ka hadha weeyaan ee saa uga daata watibru tibriguna ka turbi ciidda oo kale weeyi mulqan waxaana lagu daadiyaa fii amaakinihi meelihiisii walcuudu bahalkan cuudkiihina fii ardihi dhulka markuu yaallo waa nawcun min alxatabi nooc yar oo maxay xaabada ka tirsan wey bahalkan yare cuudkiihi de markuu halkaa iska yaallo waa qori yar unbuu noqonaya qiimo badan ma samaynayo haddaba labadani way ka duwan yihiin oo dee tibrigii dahabka ka daatay meella uma safrayo ciidun buu lamid yahay macnaheegu waa maxay markaa mawduucii uu ka hadlayay imaamku uu ka irbaxsan yahay miya cuudkuna dhulka markuu yaallo waa xaabo oo kale ayuu ina yidhah ma waa qori oo kale macnihiisu waa maxay ma markuu meel kale taga ayuu qiimo yeeshaabaa may waa kan wuxuu yidhi saw tibrigu turbi oo kale ma ahayn saw cuudkuna noocun min alxadab oo kale ma ahayn waa kan waxay sidaa u noqdeen gurbadiibaa ka tagtay buu kuleeyahay ay sidaa yihiin waa markayna meel la aadinay hal ay sidaa isku dhex joogaan fain taaraba haada kani hadduu qariib qariib iska dhigi lahaa waa kee waa ka waa cuudka fain taaraba haada hadduu kani qariib noqdo buu yihi oo dhulkaba laga waayo caza waxaa adkaada matlabuhu codsigiisa iyo dalabkiisa qiimo ayuu yeeshaayo wax la heli karayaba ma noqdo wain taaraba daaka kaa hore hadduu qariib noqdo waa tibrigii oo isaga laftiisa la waayo aza qiimo ayuu yeeshay ka dahabi sida dahabka oo kale ictaza bay kutubta qaarna qorayeen wain tagaraba daka ictaza kadahabi ictaza oo kale ayay qoraan ictaza kadahabi maa fi lmaqaami nagaadiga uguma sugna lidii caqlin qof caqli u saaxiiba uguma sugna wadii adabin iyo mid adab u saaxiiba min raaxatin wax raaxi ihi fadaa iskaga tag alawdaana wadanada iskaga tag oo waktarib qurbayso saafir safar u bax tajid waxaad heli ciwadan ciwad baad heli aman tufaariquhu ninka aad faaruqaysa ayaad ka heliye wansab daal oo tacab fa ina ladiida alcayshi nolosha macaaniba fi nasabi tacabka ayay ku dhex jirtaaye inii ra'aytu anigu waxaan arkay wuquufa almaai biyaha joogsigoogu yufsiduhu inuu fasahaadinayo biyaha insaaxa haddii biyuhu ay socdaan nadaaba way wanaagsanaadaan wain lam yejri haddayna qulqulaynina lam yadid ma wanaagsanaanayaan wاlsdu libaaxyadu lowlaa firaaqu اlardi dhulka ay faaruqayaan haddayna jiri lahayn maftarasad waxba mayna uwaadhsateen wasahmu fallaadhu wasahmu fallaadhuna lowlaa faaraqa alqaws hadduuna qaansada ay faaruqaysaa ayna jiri lahayn lam yusib waxba maba asiibeen halkaa wasahmu lowlaa faaraqa alqawsu ina yidhi waxaan jeclaan lahaa wasahmu lowlaa firaaqu lqaws cid uu firaaq yidhi ma jirtaa muxuu leeyahy kaasi ma iraaq buu qoraya kaasaa inaga saxan wasahmu sahmigiiyo fallaadhu lowlaa firaaqu lqaws qaasada la faaruqayaa haddii ayna jiri lahayn lam yusib waxbaba ma asiibeen lowlaa faaraqadaasi macno kale isku bedeli macno kale isku bedeli lowlaa firaaqu lqaws baa saxa washamsu cadceedu low waqafad hadday istaagi lahayd isma taagine filfulki falagyada dhexdooda hadday istaagi lahayd daa'imatan iyadoo joogta ah lama lahaa waxa daali lahaa annaasu dadka ayaa ka daali lahaa min cujmin cajami iyo wa min carabin carabba dadku way daali lahaayeen walbedru dayixiina lowlaa ufuulun dhiciddu haddayna jiri lahayn minhu xaggiisa ka timid maa nadarad ma sii eegteen maa nadarad ma sii eegteen minhu xaggii maa nadarad ilayhi xaggiisa ma eegteen fii kulli xiinin xilli kaste caynu murtadibin nin filanaya ishiisuba ma eegteen watibru bahalkan tibriga la yidhaahee dahabka laga daadiyaa ka turbi ciidda oo kale weeyi mulqan waxaana lagu daadiyaa fii amaakinihi meelihiisa kolkaa dhowr icraabood baa ku banaan ilaa saddex icraabood ayaa ku banaan intaa watibru ka turbi mulqan fii amaakinihi ilaa saddex wej baa ku banaan icraabtiisa watibru tibrigu ka turbi ciidda oo kale weeyi mulqan waxaana lagu daadiyaa fii amaakinihi ama watibru tibrigu ka turbi oo kale isagoo ah mulqan waxaa lagu daadiyaa fii amaakinihi ama watibru tibrigu ka turbi oo kale isagoo ah, watibru tibrigu ka turbi oo kale weeyi mulqan weeyi mid lagu daadiyey fii amaakinihi walcuudu cuudkuna fii ardihi dhulka dhexdiisa markuu joogo ama dhulkiisa dhulka laga helayo waa dhulka laga helayo weeyi dhulka fii ardihi hadani macnay samaynaysaa walcuudu fi lardi inama odhan ilan dhulka ka tegi maaye walcuudu fii ardihi cuudku meeluu ku badan yahay markuu joogo waa nawcun min alxatabi beri oo kalun weeyaan lagu ku badan yahay laakiin hal ku yar yahay hadduu joogo waa qariib buu noqday bay ka dhigan tahay marka waa beydka soo socda wa tibruka turbi wuxuu kuu leeyahayna tibruka turbi dee meeshii dahabkiibuu ag joogaa saasuu qiimo u yeelan waaye fain taqaraba hadduu qariib noqdo haadaakani caza waxa qiimo yeesha madlabuhu dalabkiisa ayaa qiimo yeesha wain taqaraba hadduu qariib noqdo daaka kaa horana caza qaali ayuu noqdaa ka dahabi sida dahabka oo kale tawqiiru rijaal in ragga la sharfiyo ama la qiimeeyo ayuu halkana imaamku kaga hadlaya tawqiiru rijaal albaxru lkaamil waxaan filaya waa baxrulwaafir weeyi waafir maydin yidhi baxrulwaafir weeyi kaamil budi ma kaamil budi yidhi mise waafir budi yidhi dhammaan kaamil budi wada yidhi ka yari muxuu leeyahay البحر الوافر ومن هابى الرجال تهيبوه ومن حقر الرجال فلن يهاب ومن قضت الرجال له حقوقا ولم يغض الرجال فما أصاب ومن هاب الرجال رجا نينك كهيبيست ee qiimeeya waa ninka weyneeya imika ayaa looga jeedaa waman haaba rijaala ragga ninka weyneeya tahayabuuhu isna way ka haybaystaanoo way weyneeyaan qofku hadduu ragga qiimeeyo isna waa la qiimeeyaa waman xaqara rijaala ragga ninka xaqiro ee yasa falan yuhaaba isna laga haybaysan maayo weligii laga haybaysan maayo qofku haddii la yaso hadduu dadka yaso isna waa la yasiyaa uun kolka kolba sida adigu dadka aad ka yeesho ayay dadku kaa yeelayaan bay ka dhigan tahay waman qadad ninka ay xukumaan ama ay gutaan waman qadad ninka ay gutaan alrijaalu raggu lahu isaga xuquuqan xuquuqay u gutaan xuquuq raggu ninka ay u gutaan oo walam yaqdi gudan waaya arijaala ragga u gudan waaya isna xuquuqda famaa asaaba ninkaasi ma asiibin halkaa walam yacsi buu aniga ileeyahaan umalay walam yacsi walam yaqdi bay ahayd walam yaqdi waa caynkaasi waa qaaf saadkuna waa daad walam yaqdi weeye qadadan hore ayaa tilmaamaysa de qadadan hore kutubta qaar qorayaana way jiraan kolley muu qorayaa kaa yari walam yacsi unbu qorayaa walam yaqdi waa la helaya haddii usuusha dib loogu noqdo waman haaba rijaala ragga ninka ka haybaysta waman haaba rijaala ragga ninka ixtiraamo ee weyneeya tahayabuuhu isagana way ka haybaysanayaan waman xaqara rijaala ragga ninka xaqira falan yuhaaba isna laga haybaysan maayo waman qadad ninka ay gutaan alrijaalu raggu lahu isaga xuquuqan ay u gutaan oo lam yaqdi isna gudan waayo alrijaala ragga u gudan waaya xuquuqda famaa asaaba ma asiibin saxdii anta xasbi waa albaxru lkhafiif weeye jabaya laftiisu imaamu shaafici ma asixi karo bay leeyihiin in loo nisbeeyaa waayo alfaadiisu waa rakiik ilaa xad bay rakiik tahay welibana waana daciifu sabki ilaa xad bay daciifu sabki tahay lama odhan karo hadaladii imaamka weeyaan waa gabaygan soo socda أنت حسبي وفيك لي القلب حسب وبحسبي إن صح لي فيك حسبون laa ubaalii mataa widaaduka lii saax xa min adahri maa tacarada khabuun waxay ahayd halkan inuu saadka xagga hore ku qoray ahayd saadka un inuu xagga hore ku qoro xadana inuu shadriga dambe raaciyo ayay ahayd gabaygu si uu u badbaado saadkuna xagga hore u raaci lahay xaduna xaggay raaci lahayd adulxada in xagga dambe lagu qoro ama labada xa in la furfuro oo labada xa midna xagga hore la raaciyo ta dambena xagga dambe la raaciyo gabayga aawadiisaasay ahayd wuxuu itaa markuu ka hadlayey anta adigu ilaahay buu la hadlayaa bay yidhaahdeen subxaanahu wa tacaala anta adigu xasbi mid igu filan ayaa tahay wa fiika dhexdaada waxa a lilqalbi qalbigaygana u ah xasbun kifaayo ayaa ayaa dee lagaa helayaa buu yidhi oo dhexdaada laga helayaa wa bixasbi waxa igu filan halkaa ma ba buu idin yidhi mise laam kayar muxuu leey kaas kitaabka kale wabixasbi baan moodaya inay ahaan jirtay wabixasbi waxa igu filan wabixasbi mid igu filan weeyi in saxa lii hadduu ii ansaxo fiika dhexdaada xasbun kifaayo iyo qadar xasbigaa soo noqnoqday macno buuran uguma jiro waa halka aynu ku haysano weeyaan halka aynu ku haysano weeyaan dee balaaqadana dee laguba la odhan karaba dee shaygani uu hoos marayba la odhan karo laa ubaali ma danaynayo wax adduunka idilma danaynaya bu yidhi ilaahayow mataa widaaduka marka kalgacaylkaagu saxali aniga wii ansaxo laa ubaali danayn maayo mataa laa ubaali danayn maayo laa ubaali ma danaynayo mafcuulkii ubaali waxa weye maata caradada dambe laa ubaali danayn maayo mataa marka widaaduka kalgacaylkaagu saxali aniga ii ansaxo kalgacayl saxa ah, jacayl sax ah haddaan helo ilaahu danayn maayo maxay maa tacarada waxa soo banbaxa min adahri xagga sanadka soo banbaxa khadbun isagoo a ah welibana musiibo iyo mashkelo wax kasta oo yimaada waxa qof danaynaya anigu noqon maayo oo masaaibta xagga sanadka ka socota wax ka dhaxaya u egaan maayo buu yidhi sabrun waa hal baydow soo maaha sabrun hal bayda ayuu halkana doonaya inuu inoo tilmaamo oo sabirka uu kaga hadlayo وما الدهر إلا هكذا فاصطبر له رزيات مال أو فراق حبيبين لهوda in xagga hore la mariyay ahayd lahuda gebigeedu inay xagga hore fastabir lahu inay ag shadriga hore raacday ahayd ma idin raaciyey ma lahuda xagga dambe ma wada raaciyey lahudu xagga dambe ma raaci karto xagga hore la socotaa wamadaaru sanadku ma aha ilaa haakadaa sidaa mooye wax kalaba maaha buu ku yidhi sanadku waa sidaa aad arkaysiduun fastabir iska adkayso oo sabir sanadku waa sidaa aad barataye iska sabir waa maalin aad waxeelayso iyo maalin aad wax waayayso maalin aad xanuunsanayso iyo maalin aad caafimaad qabto maalin aad faraxsan tahay iyo maalin aad murugoonayso wama dahru ilaa haakada war sanadku sidaa mooye wax kale ma aha fastabir iska sabir lahu raziyatu maalin fastabir lahu lahu raziyatu maalin aw firaaqu xabiibin ma idin xarakaynaya raziyada kaaguu xarakaynaya eeg eh? lahu raziyatu maalin wuxuu iska leeyahay raziyatu maalin musiibo xagga maalkaa ah ayuu leeyahay lahu waxaa usugan raziyatu maalin musiibo xagga maalkaa ah ayaa usugan oo musiibo ayuu helaya xagga maalkaa ah, qofka kudhaxaysa waa sanadka aw firaaqu xabiibin buu leeyahay ama saaxiibkaada kaa geeriyoonaya ama kaa safrayaba firaaqu wuxuu noqon karaa geeridiina wuu noqon karaa safar uu kaa safrayna wuu noqon karaa haddaba sanadku waa sidaa taqaano musiibo xagga maalka ana way jirtaa musiibo xagga dadka ihina way jirtaa buu ku yidhi musiibo xagga dadka ihina way jirtaa wamajaaru sanadku maaha ilaa haakadaa sidaa mooye wax kale fastabir iskaa sabir oo adkayso low waxa u sugan yahay raziyatu maalin musiibo iyo balaayo xagga maalka ah aw firaaqu xabiibin ama xabiib faaruqo oo meesha kaa taga intaba wuu yeelanayaaye dee sidaa ogow buu ku yidhi xubu aali muxamed sala allahu calayhi wasalam aalka nebi maxamed oo la jeclaado ayuu halkana doonayaa inuu kaga hadlo imaamu shaafici aad buu aalka nebiga u jeclaa markii dambe ayaa beri baa lagu yidhi armad raafidi noqotaayo waa kii gabayga tiriyey lain kaana rafdan xubu aali muxamadin falyaclam haqalaani aniya raafidu haddii nebi maxamed aalkiisaoo la jeclaado raafidi lagu noqonayo buu yidhi jin iyo insibahay ogaadaan inaan raafidi ahay buu yidhi anugu qoladaa waan jecelahay buu yidhi kolka jin iyo insibahay ogaadaan buu yidhi وبحر طويل تأواه قلبي والفؤاد كئيبون وأراق نومي فسهاد عجيبون فمن مبلغ عني الحسين رسالتان وإن كارهتها أنفس وقلوب ذبيح بلا جرم كأن قميصه صبيغ بماء الأرجوان خضيب فللسيف أغوال وللرمح رنة وللخيل من بعد سهيل نحيب تزلزلت الدنيا لآل محمد وكادت لهم صم وكادت الرجال تذوب وغارت نجوم وشعرت كواكب وهتك وهكي كاستعرون وشقى جيوبون يصلي على المبعوث من آل هاشمين ويزي ويغزي بنوه إن ذا لا عجيبون وإن كان ذنبي حب آل محمد فذلك ذنب لست عنه أتوب هم شفعاء يوم حشري وموقفي إذا ما بدد للناظرين خطوب waad aragtaa halkana wuxuu kaga hadlayaa ereygaa yusalli ama idiin qoraya yusalli ma yusalli buu idiin qoraya bal hadda kitaabkan yareega yusali ma idin qoraya mise maba qorayaba ma yusalidoo qurun buu ka tegey mise mise gabaygoo dhan ba u ka tegey gabaygoo dhan uu ka tegey soo wuxuu ka hadlayaa markaa sidaynu dareemi karayno aalka nebiga calayhi salaatu wasalaam oo la jeclaado aalka nebiga oo la jeclaado ayuu ka hadlayaa imaamku ta'awaha qalbi walfu'aadu ka'iibun wuxuu idhi ta'awaha waxa taahay qalbi aniga qalbigayga ayaa taahay buu yidhi ta'awaha qalbi qalbiga ayaa itaahay waa xanuun ayuu ila taahay qalbigu buu yidhi wuxuu ka hadlayaa ayuu gabayga ka tirinayaa markaa dilkii xuseen ayuu ka tirinayaa ilaahay ha naxariistee ta'awaha waxa taahay qalbi qalbiga ayaa itaahay walfu'aadu qalbigu ka'iibun aad buu ii warwarayaa aad buu qalbiguna ii murugoonayaa qalbigayguna aad iyo aad ayuu ii murugoonayaa qolooyinka qaar baa yidhaahda gabaygan waxa iska lahaa cali baa iska lahaa bay yidhaahdeen laakiin imaamu shaafici laftiisa si fiican baa loogu nisbayn karaya wuxuu markuu hadlayay ta'awaha waxaa taahay qalbi qalbigayga ayaa taahay walfu'aadu haddana aniga qalbigu ka'iibun wuu imurugoonayaa oo murugo badan baa qalbiga iga haysata wa araqa nawmii wuxuu ii diiday welibana xanuunka qalbiga iga haystaa uu isoo jeeday hurdadii ayuu ii diiday wa araqa halkaa araqa ra'da ayuu inoo sheegay saw maaha wa araqa wuu soo jeediyey nawmii hurdadaydii ayuu ii diiday uu iga soo jeediyey hurdadii wuu iga soo jeediyey fasuhaadu soo jeedkii cajiibun mid cajiiba weeye soo jeed cajiiba ayaan galayoo nin seexan karayaba ma ihi buu yidhi markaa ma seexan karayo faman mubliqun yaa iga gaadhsiiya canii xaggayga alxusayna xusein yaa iga gaadhsiiya risaalatan risaalo xuseen yaa risaalo iga gaadhsiiya wain karihadhaa haba nacdo anfusu nafyo iyo wa quluubun qalbiye eh nafo nacaya iyo qalbiyo nacaya ha jiraana yaa iga gaadhsiiya risaalo talow risaaladii waa maxay waa tan dambe dabiixun huwa dabiixun waa nin la gowracay dabiixun waa la gowracay bilaa jurmin dembi la-aantii dembi lagu gowracayna ma jirin waan garanaynaayo madaxa xataa laga jaray madaxa qoorta ayaa laga gooyey markaasaa wejigiisa haddana meelaha lagu taagtaagi jiray ibnu jariir dabri raxmat ullaahi calayhi wuxuu soo saaray markuu ka warramayey in gidaarada gabay lagu arki jiray welibana qiso kasii qariibsan baaba ku taalayba kitaabkiise gidaarada unba gabay lagu arki jiray gabaygaa wax alla wax qoray jin iyo insi wax qoray lama garanayo gidaarkaasoo sidaa u banaan unba gabay kasoo baxayay buu kuleeyo gabay lagu arkayo ku qoran waxaa ku qornaa أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب أمدا دشي حسين أوجي إنه أم شفاعة قاضى آخر من يرجينيسا كذا ذبيح وان لجورعي بلا جرم دب لأنت أيا لجورعي مصيبوين بقى دونك كدعي جري مصيبوين هذه الأمة هذين وعداد أعداد إيكتين حيا بضنا ودي أنت آدي آد ayaad arkaysaa dimashik oo kale dee waad aragteen saacadood saddex saacadood ayaa konton kun oo qof lagu dilay saddex saacadood ba konton kun oo qof lagu dilay saddex khilaala alaaa saacaat bay ahayd ilaa konton kun oo qof baa la qiyaasa in lagu dilay rag qaar baa yidhi maka si nebi maxamed ilaahay saddex saacadood ma siinin markii uu galay inaguna aynu ka qiyaasanna bay yidhahdeen saddexdii saacadood ee nebiga maka loo ogolaaday kolkaa dimashik maalintaan soo gallay bay saddex saacadood baynu fasax bay yidhahdeen saddexdaas saacadood aynu ka gaadhsiina markaa waxallo waxay doonaanba meesha musiiba ka dhacday de aan laga warrami karaynin dabiixun waa nin la gowracay bilaa jurmin dembi la-aantii kaana qamiisahu qamiiskiisana sabiiqun in lagu lagu sabiiqun waa la ranjiyeeyey in lagu ranjiyeeyey baa la moodaa bimaai arjuwaan geedka arjuwaanka la yidhaha ee udgoon biyihiisii baa sidaa loogu loogu ranjiyeeyey waa dhiiggii khamiiskiisiiba dhiig ayaa sidaa ugu wada dhegay khadiibun waa lagu dharoobayo khamiiskiisii dhiig iyo xinjiro ayaa ku wada dharooban seefta seefta faa'iido way lahaydee seefta waxaa usugnaaday aqwaalun khayaano halaag falisayfi seefta waxaa usugnaaday aqwaalun halaag irtiyaalka waxa wey si hoose si khayaana ay marka loo dilo laakiin halaag mutlaqana waa lagu ilaaqi karaa carabtuna waxaana soomaalidu butida ay qof buti kuu sheegi kara maad aragteen buti waa caruurta lagaga cadsiyaayo waa waxaynu iska soo gaadhnay un in la yidhaha ilmaha buti baa halkan joogta kolkaa carabtana quul baa halkaa ugu jiro quul baa halkan jooga bay carabtuna yidhaahdeen quul kolkaa waa tii halkana ka keeneen quul baa halkan jooga caruurta waxaa lagaga cadsiin jiray quul falisayfi seefta waxaa u sugan halaagyaa u walirumxi warankana rannatun gariir iyo guux baa u walikhayli fardahana min bacdi sahiili intay dananaysay kadib naxiibun dhuubnaansho ayaa u faraskina wuu dhuubnaaday markii horena wuu dananayay faras dananaya waa faras dhargay weeye farasku markii horena wuu dananayay haddana wakaasoo wuu dhuubnaaday waa murugo murugo weeyaan tazalzalad waxaa gariirtay addunya addunyadii liaali muxamadin nebi maxamed caruurtiisi iyo aalkiisii ayay u gariirtay wafaadad waxay sigtay lahum aalka dartii sumu ljibaali buurihii ad adkaa taduubu inay dhalaalaan aalka dartii wixii lagu sameeyey marka la eego buurihii baa dhalaali gaadhay raar idiloo hal ilmo lagaga tegay balka waran hal ilmo zaynulcaabidiin markaa jaqayaa la reebay naaska jaqay zaynulcaabidiin oo markaa ilmo yaroo naaska jaqaya ahaa ayaa hadhay intii kaleo dhan waa loo wada xiiray aakhara loo diray kolkaa waxa weeyaan waa ummad idil oo dee sideeda u ballaadhnayd oo dembi ay galeenna aan jirin oo la odhan karo dee dembigaasay sameeyeen ilaa waxaynu dee inagu aynu dhex geli karayna maaha runtii musiibooyin badan baa ka dhacay aada iyo aada looga naxo kglglad waxaa gariirtay addunya adduunyada ayaa gariirtay liaali muxamedin ayay u gariireen aalkii nebi maxamed wakaadad waxay sigtay lahum iyaga dartood sumu ljibaali buurihii adadka taduubu inay dhalaalaan wagaarad waxa maqnaatay nujuumun xidigo ayaa soo bixi waayey oo maqnaaday wagaarad nujuumun xidigo ayaa maqnaaday washacarad waxaa gariiray kawaakibun xidigo kalena way gariireen hutika waxaa la dilaaciyey astaaru siro ayaa la dilaaciyey siro ayaa meesha la dilaaciyey buu ku leeyahay washuqa juyuubun jeebabna waa la jeexay washuqa juyuubun jeebabna waa la jeexay yusallii cala almabcuuhi min aali haashimin yusallii cala almabcuuhi min aali haashimin yusallii cala almabcuuhi min aali haashimin yusallaa wey ayay ahayd meeshaasi soo saamaha yusallaa noqonaya cid uu ya uga daayay ma jiraan korayay soo maaha yusallaa cala almabcuusi yusallaa waxaa lagu saliyaa cala almabcuusi kii lasoo diray ayaa lagu saliyaa min aali haashimin aalkii aalu haashim la odhan jiray ree haashim laga soo diray waa nebi maxamed ree haashim ninkii laga soo diray waa lagu saliyaayo de waa inagan ku salina waa nebi maxamed wayugzaa waa loogu duulaa banuuhu inamadiisiina isagana waa lagu saliyaya caruurtiisiina waa lagu duulayayo waa la laynaya wayuza yadaasina dhibciyo male wayuza banuuhu inamadiisiina waa lagu duulaya inadaa arrinkani la waa wax lala yaabo in nebi maxamedna lagu saliyo ubadkiisii oo dee dembi ay galeenoo saa u muuqdaana ayna jirin iyagana de sidaa laga yeelo lain kaana dembi aniga dembigaygu hadduu yahay xubu aali muxamed aalka nebi maxamed inaan jeclaaday hadday taasi dembi tahay fadalika kaasi dembun waa dembi lastu canhu atuubu anan weligay ka tawba keenaynin kaa ka tawba keeni maayo bu dembi yahay weligay ka tawba keeni maayo waayo dembi maaha buu leeyahay hum shufacaai iyagaa ii ergeyn doona buu yidhi yowma xashri maalinta qiyaamada wa mawqifii iyo maalinta ilaahay la hortaagan yahay iyaga ayaan ilaahay ka baryayaa buu yidhi inay shufacadayda ku biiraan kolkaa halkan wuxuu ka soo qaatay hum shufacaai markuu leeyahay almaru maca man axaba buu ka soo qaatay almaru maca man axaba nebi maxamed xadiid saxiixa wuxuu inoogu sheegay sala allahu calayhi wasalam qofku inuu noqonayo kuu jecel yahay maciise haddaba kii uu jecel yahay wuu jeclaa laakiin wuu ka hooseeyey maxaa dhacaya waxaa dhici karta ilan qofka muslimkiihi erge ayuu leeyahay inuu qofkaasi ilaahay agtiisa oo dee u shafeeco qaado ayaa dhici karta siday ambiyadu u shafeeco qaadanay culimmadu u shafeeco qaadanay sulaaxadu u shafeeco qaadaan hum shufacaa'i waa shufacadaydii yowma xashrii maalinta xashriga iyo qiyaamada wa mowqifii iyo maalinta mowqifka adag la joogo idaa maa beded marka ay muuqdaan linaadiriina dadka wax eegaya khudubun dhibaatooyin iyo musiibooyin markay u muuqdaan dhibaata markay muuqato sidaa ayay noqonayaan buu yidhi insha allah halkaa ayaynu insha allah inoogu joogo ashirkaasina